bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina muxamed wclى aalihi waصaxbihi ajmaciin waxaan ku soo jirnay manduumaة اlbayquniya waxaa inoo dembeeyey <clears throat> noocii sagaaliyo tobnaad iyo noocii labaatanaad wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala wاlmucdل الsaaqiط minhu اثnaani wma أtىa mudlsa nawcaani alأwl اlisqaaط lلshaykhi waan yanqula canman fowqahu bcan waan wالثani laa yusqiطhu lakin yaصif awصaafahu bima bihi laa yancarif wma yukhaalif ثiqaة fihi اlmala faالshaadu wاlmaqlubu qismaani tala ibdaalu raawin ma biraawin qismu waqalbu isnaadi limatnin qismu wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wاlmucdalu mucdalku asaaqitu midka uu dhacay weeye naani inaani labaa dhacay minhu min alisnaad wamaa xadiidka ataa yimid mudallasan xaalu yahay mid mudallas ah oo la tadliisiyey nawcaani kaasi laba nooc weeye alawalu kan hore alisqaatu lishaykhi waa sheekha oo la rido alisqaatu lishaykhi waa ardaygu inuu rido sheekhii wa an yanqula waa inuu ka soo raro xadiidkii oo ka soo naqliyo caman fowqahu cidda sheekha ka sarraysa bican can uu kaga soo wariyo wa an an uu kaga soo wariyo wathaani ka labaad laa yusqituhu ma ridayo ardaygu sheekhiisii laakiin yasif wuu tilmaamayaa sheekhii awsaafahu tilmaamihiisa bimaa shay buu ku sifaynayaa laa yucrafu bihi aan lagu garanaynin sheekha oon lagu aqoonin eh, mucdalku waa soo aragnay eh, sheekhu wuxuu tilmaamay in uu yahay xadiidka uu ka dhacay sanadkiisu yani markaasi laba qof eh, qaydka yani lagu darayo si markaasi looga sooco kuwa kale waxaan idhi waa cala atawaali saa darteed beydka qaar baa si kale u dhigo waxay yidhaahdeen ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي والمعضل ومعضل من راويين khاalي faصاacida lakin maعa التawاalي sidaa macnaheed wuxuu noqonayaa wamucdalun xadiidka mucdalka la yidhaahdo khaalin min raawiyayni laba raawi ayaa maqan oo meeshii ka dhacay iyo fasaacidan wax ka badan laakiin maca atawaali laakiin way isku xigaan labadaa raawi yani iyo kuwa ka badan way isku xigaan marka tawaaligaas ayaa waxaa ku baxaya yani markaasi munqaicii xadiidka labaadu sheekhu tilmaamay yani waa xadiidka mudalaska sheekhuna wuxuu inoo sheegay inuu yahay markaasi laba nooc mudallasku iyo mucdalku labaduba waxay ku saabsan yihiin isnaadka ama sanadkay ku saabsan yihiin waa dhicitaan yani sanadki ku dhacay weeyaan marka laga warramayo sanadka inuu wax ka dhaco laba loo qaybiyaa oo mid waxaa la yidhaahdaa yani markaasi saktigaa ku dhacay sanadka waa mid muuqda oo loo jeedo la arkayo weeye kaasi marka afar qaybood baa soo gudagelaya markuu saktigu yahay jeli waadix markuu yahay waxaa soo gudagelaya mucdalkan sheekhu inoo sheegay waxaa kaloo soo gudagelaya almunqaic waxaa kaloo soo gudagelaya yani markaasi almursal waxaa kaloo soo gudagelaya almucallaq afartaas noocba yani inqiaaca ku sugan sanadku waa jeli oo wuu muuqdaa midna waa khafi waa qarsoon yahay yani sida kaa uu muuqanayo ooma muuqanayo kaasi marka wuxuu noqonayaa mudallaska weeyaan mudallaska weyaankaas tadliiskuna waa soo aragnay tacriifkiisa xagga isilaaxa markay culimmadu tadliis sheegayaan waxay yidhaahdaan wa alxadii aladii ukhfiya caybun fii isnaadihi likay yasiira daahiruhu xasanan oo macnihiisu uu yahay waa xadiidka ceeb ku sugan sanadkiisa la qarinayo alxadii aladii ukhfiya caybun fii isnaadihi waa xadiidka la qarinaya ceeb ku sugan sanadkiisa maxaa loo qarinayaa likay yasiira daahiruhu xasanan si marka xagga sare marka laga eego uu noqdo mid markaasi wanaagsan xagga sare marka laga eego oo rijaasha meesha ku sugan marka la eego waxaa las odhanayaa qofkaan aqoon badan u lahay wax ba'siya ah kuma sugna laakiin marka yani markaa si wanaagsan loo sii eego waxaa soo baxaysa ceebta ku sugan tadliiskaa sheekh wuxuu inoo sheegay in markaa laba uu qaybsamayo mid waxaa weeye tadliis ulisnaad midna waxaa weye tadliis ashuyuukh farqiga u dhexeeyana tadliis lisnaad yani markay culimmadu tacriifinayaan tadliis lisnaad tacriifka ugu wanaagsan waxa weeyaan an yarwiya araawi canman laqiyahu yani an yarwiya araawi canman laqiyahu walam yasmac minhu aw samica minhu fi اljumla maa lam yasmac minhu aw caman caasarahu walam yalqah muuhiman fii jamiici hadihi alxaalaat anahu samica minhu bisifatin taxtamilu asamaac waxaa weeyaan an yarwiya araawi can man laqyah inuu qofku ka wariyo xadiidka cid uu la kulmay laakiin walam yasmac min waxba uusan ka maqal shaksigani sheekhani ardaygani sheekhi wuu la kulmay laakiin waxba kaba maqal ayb aw samica minhu fi ljumla ama axaadii fara badan buu ka maqlay maa lam yasmac minhu laakiin xadiidka maanta uu ka warinaya kama maqal waa sheekhaagii axaadiis badan baad ka warisay laakiin xadiidka maanta aad ka warinayso kamaadan maqal aw can man caasarahu ama raawigu waa inuu ka wariyo xadiidka ciduu la mucaasaroodo isku wakhti ay yihiin walam yalqah laakiin uusan la kulmin intaasoo dhan waxaa ka dhaxaysa muuhiman fii jamiici haadihi alxaalaat wuxuu moodsiinayaa xaalaadkaasoo dhan annahu samica minhu inuu xadiidkaasi ka maqlay wuxuuna ku sheegayaa xadiidkii bisifatin taxtamilu samac sifo iyo qaab yacni tusinaysa ama moodsiinaysa inuu ka maqlay xadiidkan ayuu ku warinayaa xadiidkii kaasa marka waxaa loo yaqaanaa yani waxaa loo yaqaanaa yani tadliisu lisnaad tacriifka marka lagu tacriifiyo nooc waxaa jee la yidhaahdo almursal اlkhafi yani tacriifka sidaa haddii lagu tacriifiyo mursal اlkhafi iyo markaa tadliiskii isku noocay markaasi noqonayaan saasayna marka culimo fara badan ayay dooranayaan oo yani markaasi culimada muxaqiqiintan ay ka mid yihiin sida alcalaamat almucallimi raximah اllah kaasi waxaa loo yaqaana marka tadliis alisnaad ayaa la yidhaahdaa tadliis isnaad marka waa qaybsamayaaoo anwaac buu leeyahay yani waxaa ka hoosbaxaya ilaa afar qaybood baa ka hoosbaxaya afartaa qaybood waxaa ka mid ah mid loo yaqaano tadliisu taswiya mid loo yaqaano tadliis ataswiya culamada qaar ka midana nooc mustaqilay ka dhigaan laakiin waa farac ka mida ama waa qayb ka mida tadliisu lisnaadka nooc ka mida weeye tadliisu ataswiya ataswiyana waa la yidhaahdaa atajwiidna waa la yidhaahdaa yani noociisuna wuxuu noqonayaa tadliisu taswiya waa in markaasi la rido nin daciif ah ninkaa daciifkaayoo u dhaxeeya bayna iqatayn nin daciifa ayuu raawigu ridayaa ninkaas daciifka ah oo u dhaxeeya bayna iqatayn muxuu saa u yeelayaa wuxuu doonayaa raggii oo dhan inay wada noqdaan rag wada iqaad ah ardaygani sheekh iquu ka warinayaa ninkaa iqada oo sheekhiisaa ah ayaa nin daciifa ka warinaya daciifkaasa wuxuu ka sii warinayaa nin iqa ah bimacnaa ardaygani sheekhiisu waa iqo sheekhiisa labaad laakiin waa daciif sheekha saddexaadna waa iqo haddaba sheekha saddexaad iyo sheekha koobaad waxaa u dhexeeya nin daciif ah si markaa uu sanadkii u wanaajiyo wada iqaad ooga dhigo waa meesha wuxuu ka saarayaa kii daciifkaabuu ka saarayaa waxaana la moodayaa marka labada nin inay markaa toos yani u xiriiraan baa la moodaya mana xiriiraan waxaa udhexeeya mid daciifa udhexeeya oo meesha uu ka saaray tajwiid bay u yaqaanaan culimmada qaarkood tajwiid bay ku magacaabaan tajwiidna waa wanaajin wey sanadkii baa la wanaajiyey oo ducafadii baa laga saaray waxaa isku soo haray rag iqaad ah ayaa isugu soo haray ragga caanka ku ahaana waxaa ka mid a ah ninkaa la yidhaahdo yani alwaliid ibnu muslim iyo baqiya ibnu lwaliid ayaa markaasi ka mid ah noocyada ka mida tadliis isnaadka oo soo gudageli waxaa ka mid ah mid loo yaqaano tadliis اlqaطci waxaa ka mida mid la yidhahdo tadliis الsukuut waxaa ka mida tadliis alcaطfi noocyadaasi afartaa waxay yani markaa ka mid yihiin tadliis اlisnaad bay ka mid yihiin nooca labaad waa tadliis الshuyuukh weeyaan tadliis shuyuukhna yani waxa weeye waa in uu ka wariyo raawigu shaykh xadiid buu ka warinayaa xadiidkaas uu ka wariyey yani sheekhi markuu sheegayo marna wuxuu ku sheegayaa magaciisii fulaan buu odhanayaa marna wuxuu ku sheegayaa kunyadiisii yani markaas ayuu ku sheegayaa mar wuxuu ku sheegayaa nisbadiisii iyo beledkii loo nisbaynayey ama xirfadii loo nisbaynayey mar wuxuu ku sheegayaa tilmaan iyo sifo sheekhu uu leeyahay buu ku tilmaamayaa sidaa wuxuu u yeelayaa si aan loo garan aqraad bay saa u sameeyaan aqraaddaasna waxaa ka mid a ah Eh, in maala in badan uu ardaygani sheekhan wax ka wariyo marka wuxuu nacayaa soo noqnoqoshadaa faraha badan uu soo celcelinayo marka waa inuu kala bedelaa marna wuxuu ku sheegayaa magaciisii mar wuxuu ku sheegayaa kunyadiisii mar wuxuu ku sheegayaa laqabkiisii marna meel buu u nisbaynaya afar sheekh baa la kala moodaya marka afar sheekh ayaa la kala moodaya mana ahana waa hal nin oo marka hadba markaasi uu dhigay arrinkiisa eh, tusaalihiisana waxaa ka mid ah sheekha la yihahdo abubakr mujaahid almuqri ayaa wuxuu yidhi yani markaa muxadiiin in badan ay ku tusaaleeyaan xadaanaa cabdulaahi bni abi cabdilaahi isagoo u jeeda cabdulaahi bni abi daawuud astajistaani ee sunanka sheekha iskaleh inankiisiibuu u jeedaa hadduu yidhahdo cabdulahi bni abi daawuud hadduu yidhaahdo waa la garanayaa marka yani wuu qarinayaa noocaas waxaa loo yaqaan tadliis ashuyuuq baa la yidhaahdaa tadliiskuna waxaa lagu garanayaa mudliski inuu caddeeyo oo cidda uu qarinayey inuu caddeeyo cabdulaahi bn abi cabdilaahigu u lahaa inuu yidhaahdo waxaan u jeedaa cabdulahi bn abi daawuud baan ujeeda saa inuu u caddeeyo ama markaasi culimmada qaarkood oo cilmigan yaqaana inay caddeeyaan sidaasna markaasi wuu ku muuqanayaa nooca la tadliisu taswiya culimmadu aad bay markaasi eh, u nacmaayeen shucba sheekha la yidhahdo shucba ibnu xajaaj oo ka mida ah muxadisiinta waaweyn wuxuu yidhi altadliisu akhulkadib tadliisku waa been ayuu walaal la been walaalkeed weeye waxaa kaloo laga soo wariyay inuu yidhi lian asniya axabu ilaya min an udallis yani inaan zinaysto ayaan ka jeclahay buu yidhi inaan tadliis sameeyo sidaa aan wax u qariyo macnaheedu maahan inuu bannaynayo yani zinadii oo uu leeyahay waa bannaanta yani waa tanfiir in laga fogaado oo aan loo dhowaanin ayuu markaa sheekhu sidaa u sheegayaa wuxuu leeyahay wakiic ibnu jaraax laa yajuuzu atadliisu fi اthawbi fakayfa fi اlxadiiث maradii baan la ogolayn qofku inuu tadliis ku sameeyo nebigu sal sl wuxuu yidhi man hashanaa falaysa mina qofka naqisha yani naga mid maaha yacni iibkii baan la ogolayn in qish lagu sameeyo oo tadliis lagu sameeyo mar haddii la diidey yani famaa baaluka wax ku saabsan diintii in lagu sameeyo tadliis maxay noqonaysa waa min baabi wlaa weeyaan min baabi awlaa weeye midka ku saabsan tadliisu shuyuukha asagu karaahadiisu way ka hoosaysaa marka loo eego tadliisul isnaadka marka loo eego wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala wma yukhaalif iqat bihi اlmala faاshaadu wاlmaqlubu qismaani tala wamaa xadiidka yukhaalif uu khilaafay iqatu nin iqa ah almala'a jamaacadii uu khilaafay bihi bi hada alxadiid fashaadu kaasi waxaa loo yaqaanaa yani shaad baa la yidhaahdaa shaad ayaa loo yaqaanaa shaadku yani xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa almunfarid xagga luqada ashaad waa almunfarid xagga isilaaxa waxaa loo qaybiyaa shaadka laba qaybood laba qaybood baa loo qaybiyaa qaybta kood waxaa weeye mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa أwlaa minhu sifatan aw cadadan mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa أwlىa minhu sifatan aw cadadan nooca labaad wuxuu noqonayaa maa yanfaridu bihi man laa yaxtamilu xaaluhu qabula tafarudihi maa yanfaridu bihi man laa yaxtamilu xaaluhu qabuula tafarudihi labadaa nooc ayaa loo qaybiyaa yani shaadka sheekhu markuu inoo sheegay wuxuu yidhi wamaa yukhaalif iqatun wuxuu ku qayday iqo cidda mukhaalafada samaynaysa inay tahay iqo ayuu ku qayday sheekhu sidaana wuxuu ku waafaqayaa imaamu shaafici iyo culamaa ulxijaaz jamaaco ka mid ah ayuu sheekhu ku waafaqayaa iqo in lagu qaydo marka arrinkaasi yaca nadar baa ku sugan taqsiimkaasi loo samaynaya xadiidka shaadka ah ka hore mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa wlaa minhu nin maqbuul ah inuu iqo yahay hari maahan inuu iqo yahay shardi maahan nin maqbuul ah ama la xujaysto xadiidkiisa inuu khilaafo cid ka mudan xagga tilmaan ahaan ama xag tiro ahaan cid agga yani ka xifdi badan ama ka tiro badan ayuu khilaafaya marka ninkaa wax khilaafaya inuu iqo yahay hari maaha inuu iqo yahay sida marka naadimku ku qayday hari maaha tacriifkaas lagu tacriifinayo mukhaalafat lmaqbuuli liman huwa wlaa minhu sifatan oo cadadanna waa tacriifka xaafid ibn xajar raximah اllahu tacala uu dooranayo weyaan kaasi waxaa loo yaqaanaa marka shaad baa la yidhaahdaa midka labaad wuxuu noqonayaa xadiidka uu la gaar noqday cid aciif ah nin daciif ah maa yanfaridu bihi man laa yaxtamilu xaaluh waa xadiidka uu la infiraaday oo la gaar noqday cid hadduu wax la gaar noqdo tafarudkiisa aan la aqbalaynin dadka qaarkood markay keligood war sheegaan warkoodaasi laguma kalsoonaan karo laguma kalsoonaan karo marka xadiidka nin noocaasa uu la goori noqdana shaad bay culimmadu yidhaahdaan marka fari baa udhexeeya kan iyo kii hore kii hore waxaa ah. nin maqbuul ah ayaa la gaar noqday oo ku khilaafay cid ka mudan mukhaalafay ahayd cid buu khilaafay ka mudan xagga tirada ama xagga sifada kanna wuxuu noqonayaa xadiidka uu la tafarudo uu soo wariyo nin daciif ah oo aan la aqbalaynin hadduu keligii wax soo wariyo labadaa nooc ayuu markaa u qaybsamaya xadiidkii shaadka ahaa shuduudku wuxuu dhacaa xagga sanadka wuu dhacayaa shuduudku wuxuu kaloo dhacayaa matnigana wuu dhacayaa sanadka iyo matniguna yani markaa silabay kale yihiin sanadku waa rijaashan la taxayo matniguna waa oraahda markaa lasoo soo naqlinayo cid laga soo naqlinayo ama nebi maxamed ha laga soo naqliyo calayhi salaatu wasalaam ama cid kale oo markaa ka hoosaysa ha laga soo naqliyo marka axyaanan shuduudku wuxuu dhacayaa sanadka axyaananna wuxuu dhacayaa yani matniguu dhacayaa sanadka isagoo dhacay tusaalihiisu wuxuu noqonayaa xadiidka imaamu tirmidi uu wariyey iyo nasaa'i iyo ibnu maajah min ariiqi ibni cuyayna sufyaan ibni cuyayna can camr bni dinaar can cawsaja can ibni cabbaasin ana rajula twufiya calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam walam yadac waariثa ila mowlan huwa actaqah xadiidkaas Eh, waxay soo wariyeen duruqda qaar waxaa lagu soo wariyey asagoo markaasi mutasil ah xamaad ibnu zayd baa wuxuu soo wariyey asagoo mursal ah oo markaa uusan sheegin cabdullahi ibn cabbaas oo saxaabiga nebiga ka warinaya ayib waxay culimmadu rajaxeen marka yani riwaayada ama dariiqa mawsuulka ah oo saxaabigii uu yani markaa lagu sheegay kaasaa raajix ah ayib maxaa yeeley waxaa soo wada warinaya ibnu jurayj iyo ibnu cuyayna mukhaalafada cidda samaysay oo isagoo mursala soo warisayna waa xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd marka la eego waa imaam laakiin wuxuu khilaafay cid ka mudan buu khilaafay cid ka mudan ayuu khilaafay mar hadduu khilaafay cid ka mudan waxaa la odhanayaa xadiidka isagu soo wariyey riwaayadan mursalada waxaa la odhanaya waa shaada baa la odhanaya waxaa ka soo horjeeda midda kale iyadoo la soo wariyey mutasilada ah waxay noqonaysaa maxfuuday noqonaysaa maxfuuda ayay noqonaysaa oo shaad waxaa ka soo horjeeda maxfuud baa ka soo horjeeda kaas wuxuu noqonaya marka asagoo dhacay yani sanadkii matniga asagoo dhacay shuduudkii wuxuu noqonayaa tusaalihiisu ee xadiidka la soo wariyey yani yowmu carafa wa ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin maalinta carafo iyo maalmaha ayaamu tashriiqa waa maalmo wax la cuno waxna la cabo riwaayaadku xadiidu ku soo arooray lama socoto yowmu carafa ayaamu tashriiqin ayaamu aklin wa shurbin buu ku soo arooray laakiin ninka la yidhaahda muusa ibnu culay ibnu rabaax ayaa wuxuu soo wariyey iyadoo la socoto yowmu carafa yowmu carafa iyadoo la socoto yowmu carafa wa ayaamu tashriiqin ayaamu aklin wa shurbin lafdigaas iyadoo xadiidka uu la socdo ayuu soo wariyey marka wuxuu khilaafay muusa ibnu culay ibnu rabaax wuxuu khilaafay jamaacadii faraha badnayd buu khilaafay oo soo warisay biduuni haadihi lafda lafdigaas iyadoo xadiidku uusan la socon ayuu khilaafay mar hadduu khilaafay wuxuu noqonayaa yani lafdigaasi wuxuu noqonayaa shaad buu noqonayaa xadiidku markuusan la socon lafdigaasna wuxuu noqonayaa maxfuud ayuu noqonayaa waxaa la mid ah yani xadiidka macruufka ah oo muxaadisiin badan ay ku tusaaleeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam fii saxiixayn min caaisha ida sallaa rakcatay alfajri iddajaca calaa shaqihi alayman nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tukado labada ragcadood oo ka horeeya fajarka dhankiisa dhinaca midig buu u seexan jiray calaa shaqihi alayman dhinaca midig ayuu u seexan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa soo aroortay riwaayo tilmaamaysa yani amar idaa sallaa axadukum alfajra falyadajic can yamiinihi waa amar qofkii markuu tukado salaada subax ha u seexdo can yamiinihi waxaa la tafaruday ninka la ydha ayaa iqaadkii kala tafaruday asxaabu acmash yani ninkaasaa kala tafaruday oo wuxuu soo wariyay inuu yahay amar lafdiga maxfuudka waxa weeyaan ficil nebi maxamed uu samayn jiray sal allahu aleh marka labadaa ragcadood u tukado inuu dhanka midig u seexan jiray raawigana wuxuu soo wariyey amar yani markaa qofku markuu tukado ha u seexdo marka taas waxay noqonaysaa shaada bay noqonaysaa maxfuudana waxay noqonaysaa mida tilmaamaysa inuu yahay ficil nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray marka shuduudku matnigana wuu dhacayaa yani sanadka xadiidkuna wuu dhacayaa kadib sheekh wuxuu inoo sheegay raximah ullah yani xadiidka loo yaqaano almaluub xadiidka loo yaqaano almaqluub ayuu sheekhu noo sheegay qalbigu xagga luqada waxaa la yidhaahdaa sarfu shay can wajhihi sarfu shay can wajhihi shayga oo laga leexiyo sidii lagu yaqaanay ayaa qalbi la yidhaahdaa shayga oo laga leexiyo sidii lagu yaqaanay ayaa qalbiga loo yaqaanaa xagga istilaaxana waxaa weeyaan icaau axad shayayni mashtahara lilaakar icaau axad shayayni mashtahara lilaakhar yani waa in la siiyo labada shay mid ka mida in la siiyo yani kan kale wuxuu ku caanbaxay laba shay ayaa midkood waxaa la siinayaa kan kale wuxuu ku caanbaxay kaa wuxuu ku caanbaxay kana la siinayaa kanna wuxuu ku caanbaxay kaasaa la siinayaa kaasna waxaa loo yaqaanaa maqluub baa la yidhaahdaa maqluubkaasi sheekh wuxuu inoo sheegay inuu u qaybsamayo laba qaybood waalmaqluubu qismaani qismaani laba u qaybsamaya labada baydo hore sheekh wuxuu tilmaamay yani baydka dambe wاthaani laa yusqiطuhu lakin yaصif awsaafahu bima bihi laa yancarif lafdiga laa yancarif culimmadu way intiqaadeen oo waxay yidhahdeen luqo la yaqaano maaha in carafa carafo oo infacala ku timid loo bineeyey lama arag marka waxay dhahan culimmadu waa laxni weeyaan lidaalika culimmada qaar baa beytka si kale u dhigay oo waxay yidhaahdeen wathani laa yusqituhu laakin yasif awsaafahu bima bihi laa yatasif yani sidaas ayay qaarkood u sheegeen macnuhu waa isla macnihii weeyaan wathani laa yusqituhu laakin yasif awsaafahu bima bihi laa yatasif macnuhu waa sidii laakiin kelmadda laa incarafa ayaa markaasi laxni ah saasay markaa culimmadu u baraarujiyeen carabi la yaqaano maahan carafo oo in facalanta loo dhiso in carafo la yidhaahdo carabi la yaqaano maaha eh, maqluubku marka yani waxaa loo qaybinayaa laba qaybood sida sheekhuba noo sheegay qalbi ku dhacaya xagga sanadka iyo qalbi ku dhacaya xagga matniga ayaa loo qaybinaya qalbiga xagga sanadka ayaa laba usii qaybsamaya qalbun fi lisnaad ayaa laba u qaybsamaya inuu raawi yani isdaba maro laba raawi baa la isdaba marinaya maalan kacab ibnu mura xadiid ku yimid ayaa waxaa la ohanaya wuxuu odhanayaa mura ibnu kacab uu isdaba mariyey kacab ibnu mura buu ahaa markaasa wuxuu ohanaya mura ibnu kacab murat ibnu kacab waxaa la mida xadiid ahaa can الzuhri can saalim uu isdaba marin wuxuu ohanaya can saalim can الzuhri waa qalbun fi lisnaad wuxuuna ku dhacayaa raawigii baa markaasi qalbi lagu samaynaya kaas mid weeyaan oo siduu marka ahaabaa cagsi lagu samaynaya nooca labaad oo dhacaya sanadka waxa weeyaan xadiid si ku caanbaxay oo ariiq ku caanbaxay inuu ku yimaado in ariiq kale lagu keeno ariiq kale in lagu keeno sida maalan xadiidka idaa laqiitum almushrikiina fii ariiqin falaa tabda'uuhum bisalaam haddaad gaaladii kula kulantaan waddada ama jidka salaan ha ku bilaabina xadiika imaam muslim baa soo wariyey dariiqa uu ku soo wariyey muslim waxaa weeyaan suhayl ibnu abi saalex can abiihi can abi hurayra saasaa xadiiska lagu yaqaana sanadkiisu suhayl ibnu abi saalex can abiihi can abi hurayra sidaasuu macruuf ku yahay nin la yidhahdo xamaad annasiibi oo kadaab ah ayaa meeshii suhayl wuxuu ku bedelay acmash buu ku bedelay markaasaa wuxuu yidhi can acmash can abi saalix can abi hurayrata saasuu markaasi u soo wariyey marka sanadkii lagu yaqaana xadiikaas wuu ka bedelay asbaabbayna saa u samaynaya o arki doonnaa insha allah labadaa noocba waxaa loo yaqaanaa qalbun fi lisnaad kii hore wuxuu ahaa yani marka in lasdabamariyo kii dambena hore la geeyo kii horena dib la keeno yani qalbun filisnaad nooca labaadna wuxuu noqonayaa in ariiq lagu yaqaanay yani xadii sanad lagu yaqaanay in wax laga bedelo oo rijaashiisii markaas wax laga bedelo qalbiga matniga dhacaya asaguna labu u qaybsamaya qalbun fi lmatni asaguna labu u qaybsamaya lafdi in lafdi lagu bedelo xadiidka dhexdiisa lafdi ku sugnaa in lafdi kale lagu bedelo sida xadiidkii macruufka ahaa fi saxiixayn min xadiii abi hurayra sabcatun yudilhum اllahu fii ilihi yowma laa ila ilaa ilu xadiikaas waxaa ku soo aroortay warajulu tasadaqa bisadaqatin faahfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh saasuu macruuf ku yahay xadiidku nin yani markaa wax bixiyey oo qariyey ilaa markaa bidixdu aysan ogaanin midigtu waxay bixinayso saasuu macruuf ku yahay qalbi baa ku dhacay marka bacdu ruwaad baa qalbi ku sameeye waxay yidhahdeen xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluh yani minta wax bixinayso la yaqaano miigta wax lagu bixiyaa marka cagsi buu ka dhigo wuxuu yidhi yani bidixdu waxay bixinayso ilaa aysan ogaanin midigtu oo tii wax bixinaysa wuxuu ka dhigay bidixdii buu ka dhigay qalbi baa la yidhahdaa fi lmatni xadiidkii yani alfaadis wax ka mid ah ama jumlooyinkiis wax ka mid a ah ayaa qalbi lagu sameeyey nooca labaad oo qalbiga ah wuxuu noqonayaa in matnigii sanadkii uu lahaa inta laga qaado in la siiyo yani sanadkii uu lahaa matniga inta la qaado in xadiid kale la siiyo xadiidka inta lasoo qaado yani sanadkiisana matnigan la siiyo sanadkana yani markaa ka mid noqon karaa yani noocyada sanadka maala xadiidkii inama alacmaalu biniyaat sanadkiisu wuxuu ahaa bukhaari wuxuu ka warinayey sheekha loo yaqaana cabdulahi ibnu zubayr cabdulahina wuxuu ka warinayey ibnu uyayna ibnu cuyaynana wuxuu ka warinayey yaxya ibnu saciid yaxyana wuxuu ka warinayey maxamed ibn ibraahim maxamedna wuxuu ka warinaya calqama calqamana wuxuu ka warinaya cumar xadiikaas sanadkaasna waa xadiidka inama acmaalu biniyaat weeye sanadka la qaado ma waxaa la siinaya adiikii ahaa eh, xadiikii ahaa kalimataani khafiifatan cala lisaan aqiilataani fi lmiisaan sanadka inta la qaada xadiikaa la siinaya xadiikaa eh, sanadka ulahaan inta la qaado baa waxaa la saarayaa yani markaasi eh, xadiikii inama alacmaalu biniyaat ayaa markaasi la siinaya yani waxaa labadii sanad iyo labadii matni baa la kala bedelaya sanadkan yani inta la qaado inama amal bniyaat sanadkiis inta la qaado ba waxaa la siinaya xadiikaasi kalimataani khafiifataan kaa inta la soo qaado sanadkiisa waxaa la siinayaa yani marka xadiikii inama amal bniyaat nooca sanadkana markaa wuu noqon karaa noocyadaas ayuu u qaybsamayaa yani maqluubku noocyadaas ayuu u qaybsamayaa waxay culimmadu tilmaamaan asbaabta keensanaysa maxay tahay in qalbi lagu sameeyo xadiikii in qalbi lagu sameeyo asbaabta keensanaysa maxay noqonaysaa asbaabtu waxay noqonaysaa yani raawigu inuu doonayo inuu wax hariiba keeno wax hariiba lanna xadiid si lagu yaqaanay markii ninkani uu u soo wariyo si aan lagu aqoonin oo raggi hore aan lagu aqoonin culimadu waxay is odhanayaan waa xadiid cusube yani markaasi yusadan ka baxsan marka liliqraab ayay saa u samaynayaan qaarkood nooca labaad wuxuu noqon karaa khaa ninka raawiga khaa ku dhacay xaggiisa ayuu markaa saa u samayn karaa khaa ku dhacay ayuu saa u samayn karaa waxaa kaloo sidaa loo sameeya waxa loo yaqaano imtixaan imtixaan yani lagu imtixaamayo ninkii muxadidka ahaa si loo ogaado bal axaadiista inuu yaqaano in kale kaa dambe hadda aan tilmaamayna ahayd in sananta la qaado xadii la siiyo matni kaa sanadkiisana matni kale yan loo keeno culima lagu sameeyey culimada lagu sameye waxa ka mid ah imam اlbukhaari raximah اllahu tacaala ahlu baqhdaad baa imtixaamay boqol xadiid oo aan islahayn mid sanadkiisa iyo matnigiisa iswataan uusan jirin bay ku imtixaameen ta majlis weyn loo qabtay boqol xadiid oo xadii kastaba matniga iyo sanadku isma leh waa la isku keenay ayaa lagu imtixaamay toban nin baa loo kala dhiibay ninkiiba toban xadii baa loo dhiibay imaam buhaari raximah llahu tacaala markuu yimid majliskii boqolkii xadii baa la akhriyey waa boqol xadii oo mid sanadkiisii wata uusan jirin mid kasta wuxuu wataa sanad usan lahayn markay dhammeeyeen oo dhammaantood ay boqolkiiba wada akhriyeen oo uu dhegaystay ayuu marka soo bilaabay yani imaam albukhaari kii ugu horrey u ka soo bilaabay boqolka xadiidba wuxuu u sheegay say u sheegeenoo haladka ahayd markaasaa wuxuu u soo celiyey sidii saxda ahayd kii ugu horrey ka soo bilaabay wuxuu yidhi xadiidkii aad saa u sheegtay intuu akhriyay haladkiisii xadiidkaa saa u sheegtay sanadkiisa iyo matnigiisa markuu sheegay sidaa maahane sanadkiisu xadiidkaasaa leh awaadix maaha boqolkiiba wuxuu u celiyey siday ahaayeen marka eh, muxadisiintu imtixaan noocaasa yani way samayn jireen sheekh la yidhaahdo maxamed ibnu cajlaan ardaydiisi baa ku sameeyey ardaydiisii ayaa ku sameeyey nin la yidhaahdo maliix ibnu jaraax iyo xafs ibnu khiyaad iyo yuusuf ibnu khaalid oo ardaydiisii ah ee axaadiis ba isugu dhex dareen iyagoo doonaya bal inay ogaadaan arrinkiisa markii yani markaa sheekhu axaadiitii uu akhriyey buu ogaaday in meesha halad uu ku jiro nwa e, lagu sameeyey qalbi lagu sameey ayuu ogaaday markaasuu u sheegoo wuxuu yidhi arrinku sidaa maahan oad u sheegteen waa sidaas sidii saxdeed ba ugu sheegay sheekhu marka waa xanaaqayo nimanki wuu habaaray saddexdii nin bu habaaray yani ninkii la ohan jiray e, maliix ibnu jaraax wuxuu ku yidhi e, laa nafacaka allahu bicilmik cilmiga aad baratay alla kuguma anfaco lakiin wuxuu ka horraysiiyey haddaad u jeeddaan waxaad u yeelaysaan inaad marka ceebaysaan ood fool xumaysaan oo yani markaa xumaan aad u jeeddaan yani mid kastaba habaar bu yani wuu habaaray marka wuxuu ku yidhi yani maliix ibnu jarax wuxuu ku yidhi laa nafacaka allahu bicilmik cilmigaaga alla kuguma anfaco waxay culimadu yihahdeen maata qabla an yantafica bicilmihi habaarkii baa ku dhacay sheikha cilmigiisa soon ku intifaacan buu dhintay kii labaadoo xafs ibnu kiyaasna wuxuu ku yidhi ibtalaaka allaahu fii diinika wa dunyaaka kugu dhaco buu ku yidhi sheekhii faalg baa ku dhacay baasna la yidhi faalg baa ku dhacay yuusuf ibnu khaalidna wuxuu ku yidhi sallabaka allaahu alislaam sallabaka allaahu islaamka allah kaa saaro soo waadix maha waxay culimmadu yidhaahdeen lam yamut xataa utuhima bizandaqa ninkaa ma dhiba ilaa lagu tuhmaysa inuu zandiiq yahayba marka rag baa noocaas ayaa samayn jiray abu nuaym saasoo kale asna waa lagu sameeyey abu nuaym sheekha la yidhaahdo waa lagu sameeyey yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal iyo nin la yihahdo axmed mansuur ayaa u yihid markaasay axaadii bay isugu dhex dareen yaxya ibnu maciin ba wuxuu bal waan tijaabinayaa sheekhu inuu isbedelay oo <clears throat> ikhtilaad ku dhacay iyo inuu weli caafimaad qabaan tijaabinayaa buu yidhi markaasuu axaadiis isugu dhex daray sheekhu marka waa baraarugay aakhirkuu baraarugay in khalad meesha la sameeyey haraati yaya ibn maciin ninka saa sameeyey yaya wuxuu yidhi larabsatuhu axabu ilaya min safratii safarkan u soo galay haraatidaas baan ka jeclahay sheekhu haraatiyey uu ka xanaaqay arrinkaas marka shay macruufa buu ahaa marka ay samayn jireen imtixaankaas yani ay imtixaamayaan muxadisiinta yani ninkan xifdigiisa iyo siduu axaadiista u yaqaanayo ayaa markaa la eegaya eh, xukumka uu yeelanayo yani qalbigu xukumkiisu wuxuu noqonayaa qalbigu yani ma bannaana in loo qasdo qalbi in la sameeyo allaahumma in imtixaan loo qasdayo mooyaane la doonayo in qofkan la eego xifdigiisa iyo markaa dabdigiisa weliba waxaa shardiya marka sidaa la sameeyo majliskaasi waa in lagu caddeeya markii imtixaanka u dhammaado waa in sidii uu ahaa axaadiitii xadiid kastaba sanadkiisii yani markaa loogu celiyo waxaa lagu garanayaa in markaa xadiidkani qalbi uu ku sugan yahay ima fi اlmatni wa ima fi اriwaaya waxaa lagu garanayaa in riwaayo kale uu ku soo arooro asagoo markaa qalbigii uusan la socon inuu soo arooro ama aimada lagu yaqaano cilmiga xadiidka inay caddeeyaan oy sheegaan xadiidkaasi inuu qalbi ku sugan yahay arrimaha noocaasa ayaa markaasi lagu ogaanaya oo lagu garanaya wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wamaa xadiidka yukhaalif iqatun iqo uu khilaafayo almala'a ay aljamaaca bihi xadiidka uu ku khilaafayo fashaadu kaasi shaad baa la yidhaahdaa marka iq shari maahan baan idhi yani wain lam yakun iqa yani walow kaana maqbuulan hadduu khilaafo cid markaasi jamaaca ka xifdi badan ama ka tira badan shaad baa la odhanaya xadiidkiisa wlmaqluubu maqluubkii qismaanin laba qaybood weeye talaa xaalu raacay shaadka wuxuu ku raacay yani fi dikri xagga sheegitaanka yani shaad baa ka horreeyey maqluub baa lagu xojiyey marka tala xaalu raacay maqluubku shaadkii oo xagga sheegitaanka uu ku raacay ibdaalu raawin raawi in la bedelo maa ay biayi raawin raawi in lagu bedelo biayi raawin raawi ruwaadda ka mida lagu bedelo qismun qayb weeye raawi baa raawi lagu bedelay ayb wa qalbu isnaadin oo maala la yidhaahdo kacab ibnu mura murat ibnu kacab la yidhaahdo yani zuhri can saalim la yidhaahdo saalim can zuhri la yidhaahdo wa qalbu isnaadin yani sanad in la qalbiyo limatnin wa qalbu isnaadi lmatni matniga sanadkiisi in la qalbiyo limatnin aakhara matni kana loo qalbiyo oo loo wareejiyo qismun qayb weeye yani kan wuxuu noqonayaa kii asaaniidda iyo mutuunta la kala bedelayey oo sanadkanna matnigaasi la saarayey sanadkanna matniga la saarayey marka wuxuu noqonayaa wa qalbu isnaadilmatni matni sanadkiisa oo la qalbiyo way oo loo wareejiyo limatnin aakhara matni kale matni uusan lahayn la saaroo la yidhaahdo matnigaas iyo sanadkaasaas leh qismunkaana kaana wuxuu noqonayaa yani qismi labaad ayuu noqonayaa marka labaduba midna waa wuxuu noqonayaa qalbun fi lmatni midna wuxuu noqonayaa qalbun yani fi lisnaad ayuu noqonayaa halkaa inoo joogo wallah aclam